kaga hadlayaa calaamadaha icraabka oo afar iyo toban ah iyo sideed boos ay degaan rafcin buu ugu soo horeeyey calaamadihii afar iyo tobanka afar bay kala baxda addamatu walwaaw walalif wanuun damada asal awoodi iyo iyo nuuntuna waa naay damada asalka ay waxay degtaa afar boosoo oo alism mufrad iyo jamcu tagsiir iyo jamcu lmuanas asaalim iyo alficl mudaaric aladii lam tasil baakhir shay bay degtaa owduna laba boos bay degtaa jamcu mudakar saalim iyo asmaa alkhamsa aliftu muhanay degtaa nuuntuna waxay degtaa eh, waxay degtaa nuuntuna alafcaal alkhamsa mawaadicdii sideed ahay sideedduba halkaas ku dhan yihiin calaamadihii afar iyo tobankaana afar baanu qaadanay maantana shan baan qaadanayna shan baan qaadanayna shanta calaamadood nasbadaa iskale shan calaamadood bay leedahay waa noocii labaad ee icraabka shan calaamadood bay leedahay alfatxatu walaalifu walkasratu walyaau xadfu horta calaamadihii rafcadu labay u qaybsamayeen asal iyo naaib damadaa asal ahayd alifta waawda iyo alifta iyo nuunkuna naaib bay ahaayeen baabkan marka la joogana calaamadaha nasbada waa shan alfatxatu walalifu alkasratu walyaau xadfu nun wey asala alifta kasrada ya-da iyo xadfu nuunkuna waa maxay waa naaib marka markuu musanifku soo sheegay calaamaadkii rafcada iyo halka ay degaanba wuxuu guda galay calaamaadka nasbada iyo halkay degaan nasbe waxaa la yidhaahdaa alfatxatu wamaa naab canha kordhig iyo kordhig wixii ka naaga waxayna leedahay shan calaamadood yani macluumada koobaad aad qaadanaysid waxa weeye annasbu waa alfatxatu wamaa naab haddii lagu weydiiye maanta kadib nasba waa maxay waxaa odhanaysaa waa kordhig iyo wixii ka naaga shan calaamadood bay leedahay alfatxatu walaalifu walkasratu walyaau waxadfunuun shan calaamadood bay leedahay alfatxatu walaalifu walkasratu walyaa waxadfunuun fatxadu waa asal alifta iyo kasrada iyo ya-da iyo xadfunuunkuna waa naaib intaa ma ku dhacdo qaala walinasbi nasbo waxaa u khamsu calaamaatin shan calaamadood alfatxatu kordhig walaalifu alif wlkasratu hoos dhig wlyaau ya xadfu nuun iyo nuun la gooyey alxada yaa sal afarta kalena waa naaib wey qaala faama alfatxatu falxada ee asalka ahayd fatakunu waxay noqotaa calaamatan calaamad linasbi fii alaaati mawaadica saddex boos fi lism lmufrad ismiga keligiis wajamci taksiir wlficl mudaaric ficil mudaaric ida dakala calayhi naasibu naasib hadduu galo walam yatasil biaakhiri shay aakhirkiisana aan waxba lala xiriirin halkan musanifku wuxuu ku sheegaya farxadee asalka ahayd baabka nasbada asalka u ahayd meelahay degto waxay degtaa saddex boos alsmulmufrad bay degtaa ko laba waxay degtaa jamcu tagsiir saddex waxay degtaa ficil mudaaric aladii lam yatasal biakhir shay saddexdaama maxaa lagu rafcin jiray dabaa lagu rafcin jiray sooma fatxaa lagu nasbinaya maanta saddexdoodaba afar bay ahaydoo mid baa ka dhiman kee ka dhiman jamculmuanati saalim baa ka dhiman saddexdii kale wey saddexdanba waxaa lagu nasbinayaa fatxo mawdaca koowaad waa alism mufrad tusaaleha wax ku caddaadaan aan kuu tusaaleeyo kadibna kuu icraabo sida ra'aytu muxammadan wa darabtu camran raalli <coughs> ahaado ra'aytu muxammadan markaad icraabaysid waxaad odhanaysaa muxammadan mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxatu alظaahiratu cala aakhirihi liannahu ism mufrad muxamadan mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxatu alظaahiratu cala aakhirihi liannahu ismun mufrad muxamed waa mansuub calaabanta ku tusaysa inuu nasbisan yahayna waa kordhig ka muuqda aakhirkiisa sababta oo ism mufrada wa darabtu camran waa mansuub wacalaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu cala akhirihi liannahu ism mufrad booska labaad ay degto waa jamcu tagsiir naxu raaytu lidaala wa banaytu buyuutan rag baan arkay raggii baan arkay guryana waa dhis alidaala waxaad odhanaysaa mansuub wacalaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu calaa aakhirihi liannahu jamcu taksiir waa sidiioo kale magaca unbaa u kala duweysa isku waday marayaan mansuub wacalaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu calaa aakhirihi keliya kii hore ismu mufrad baa kana waa maxay jamcu taksiir buyuutan mansuub wacalaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu calaa aakhirihi liannahu jamcu taksiir mawdica saddexaad waa alficlu lmudaaric ida dakala calayhi naasib walam yatasil biaakhiri shay naasib hadduu galo yani waxaa ka hormaraya xaraf xurufu nasbaha ka mid ah waana inoo imaan doontaa xurufu nasbaha nawaasib almudaaric bay ku imaan doonaan marka waxaa ka mid a ah xuruufta wax nasbiya lan iyo an baa ka mid ah lan iyo an lan iyo an waxaana laga wadaa waxaa laga wadaa alficlu lmudaaric garanay waxaa la yidhi aan gadaashiisa waxba la xiriirin qofka caqligale wuxuu isweydiinaya war waxaan la leeyahay gadaashiisa ayaana la xiriirin oo loo diidan yahay waa maxay jeclaan lahaydeen inaa ogaataan waxaas bilaah ma <laughs> jeclaan lahaydeen waxaa la alficl almudaaric aladii lam yutasil biaakhiri shay bay ku ohanaysa ficil mudaarican aakhirkiisa waxba la xariirin waxaan la leeyahay aysan la xariirin waa maxay wax weyn maaha wax saa u sidhi badan maaha wax adag maaha waa waxaad taqaanid laakiin aadan ogeyn inaad taqaanid waxaasi waa maxay wuxuu afcaal khamsaha ku noqon jiray ficilka madcuum maxaa afcaal khamse ka dhigi jiray inuu la xiriiriyo saddex damiir soo maa damiiru taniyatin aw damiiru jamcin oo maxay damiirlmuanasati mukhaaab waxaasaa la diiday kuwa waa inaysan la xiriirin waaya kuwaas hadday la xiriiraan muxuu kaa noqonay afcal khams taasaa loo diiday <clears throat> magarad maxaa laga wadaa alladii lam tusil biakhir shay maxaa laga wadaa waxaan la xariirin wuxuu hee afcaal khamsaa ku noqon jiray oo waxaas maxay ahaayeen damiiru taniyatin damiiru jamcin iyo damiiru muanasati mukhaadaba baa loo diidanya wax kalaa jira waageeda wax loo diidan yahay baa jira waageeda ilaahay mudamiimada hayna gaarsiiyo nabadnabada nabadna inoogu dhameeyo dowladoo dhan waaya tusaalihiisa mila qowlihi tacaala lan nabraxa calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa lan nabraxa calayhi caakifiin waxaad icraabaysaa aayadda waxaa odhanaysaa lan xarfu nasbin waa inoo imaan doontaa nabraxa mansuub wacalaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu cala aakhirihi liannahu ficlu mudaaricu lam yattasil biaakhiri shay nabraxa mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu calaa akhirihi liannahu ficlu mudaaricun lam yatasil biakhiri shay waaya an yakfira lii su-aalaha labaadaan wey an yakfira lii an xarfu nasbin yakfira mansuub wa calaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu calaa akhirihi liannahu ficlu mudaaric aladii lam yatasil biaakhirihi shay kaasina waa mawdici saddexaad khalaas musanifku muxuu ku yidhi marka ama alfatxatu fataknfaama alfatxatu fatakunu waxay noqotaa calaamatan linasb fi alaaati mawaadica saddex boos fi lism mufradi wa jamcu taksiir wlficl mudaaric ida dakhala calayhi naasib walam yatasil biakhiri shay fadxadii asalkeed halkaa dhig calaamada labaad u gal qaala waama alalifu fatakuunu waxay noqotaa calaamatan lilnasbi fi lasmaai alkhamsati naxwu raaytu abaaka wa akhaaka wamaa ashbaha dalik waa calaamada labaad oo ka mid a calaamadaha nasbada waana calaamadii koobaad ee fatxa ka naaiba waa calaamada labaad oo ka mid a calaamadaha nasbaha aliftu waana calaamadii koobaad ee ah calaamada fadxada ka naaibka ah fatxay ka naaib noqotaayo hal boos bay degtaa waa asmaadii shan tahay maxaa lagu rafcin jiray asmaa alkhamsa waaw maa lagu rafcin nasbinaysa alif baa ku nasbinaysa abaaka ra-aytu wa akhaaka wa xamaaka wa faaka wadaa maalin baa odhanaysa musanifkaa tusaalaysee ra-aytu abaaka markaad icraabaysa maxaa odhanaysaa ra-aytu baran doona agta meel fog hageyn agtaada iska dhigo mar dhowaa soo qaadanayna abaaka mansuub wa calaamatu nasbi alalif calaamada aliftuna waa taa kaafka ka horeysa tan kaafka ka horeysa abaaka mansuub wa calaamatu nasbi alalifu niyaabata can alfatxati liannahu min alasmaai alkhamsati waftax faaka afka fur weligaa dhakhtar ilkood ma tagta waftax faaka hal ra'ayta diiban qad wax la yidhahdaa jira weligaa iyay maaragta waftax faaka afkaaga fur faaka maxaa odhanaysaa faaka mansuub wa calaamatu nasbihi alaalifu niyaabatan can ilfatxati lanahu liannahu ismu min alasma alhamsa faaka mansuub wacalaamatu nasbi alaalifu niyaabatan can ilfatxati liannahu ismun min alasma alhamsa qaala waama alifu fatakunu waxay noqotaa calaamata linasbi fi lasmaai alkhamsati naxwu ra-aytu abaaka wa akhaaka wamaa ashbaha dalika iyo wixii kuwa kale wey kuwa we xasaasiyad baa igu yara kacsan marka raalleaad qaala waama alkasratu fatakunu waxay noqotaa calaamata linasbi fi jamci lmuanah isaalim wa ama alkasratu wasdigu fatakunu waxay noqotaa calaamatan linasb fi jamci lmuanaf saalim waa calaamadii saddexaad waa kasro waa calaamada saddexaada nasbadu leedahay fatxo iyo alif buu ka soo baxa ta saddexaad waa kasro waana calaamada labaad ee ah calaamadaha ka naaibka maxay booskaasina waxaa weeye jamculmuanath asaalim kasradu waxay noqotaa calaamad nasbo oo fatxa ka naa'iba hal boos bayna degtaa waa jamculmuanath asaalim kasradu waxay noqotaa calaamad nasba leedahay oo fatxa ka naa'iba waxayna degtaa hal boos waa jamculmuanath asaalim inta ma haysaa tusaalaha unbaa kuu raaci kara qowluhu tacaala ina alxasanaati yudhibna asayi'aati ina alxasanaati wanaagyaalka yudhibna waxay baabi'iyaan asayi'aat aqim الsalaata طarafay الnahaari wazulafa min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat markaa cilaabaysi waxaa odhanaysaa alxasanaati mansuub wacalaamatu nasbihi alkasratu niyaabة can اlfatxati liannahu jamcu lmu'anath الsaalim yudhibna asayi'aati asayi'aati mansuub wcalaamatu nasbihi alkasratu niyaabة can اlfatxati liannahu jamcu lmu'anath saalim weligaa allaha jamcu lmu'anath saalimna waxaadan ku garan waayen alifyata muslimaat mu'minaat qaanitaat taa'ibaat saakana waa soo sheegay ama casharkii casharkan ka horeeyaan soo sheegay halkaa baa usbi degta qaala wa ama alkasratu fatakunu waxay noqotaa calaamatan linasbi fii jamci lmuanah saalim wa ama alyaau yada fatakunu waxay noqotaa calaamatan linasbi fi taniyai waljamci taniya iyo jamc waa calaamadii afaraadoo waaye oo calaamad nasbay noqotaayo hal boos laba boos bay degtaa yadu iyada oo ya-du waxay noqotaa calaamad nasba iska leedahay oo fatxa ka naayiba ya-du waxay noqotaa calaamad ay iska leedahay fatxo e, nasbo oo fatxa ka naayiba waxayna fadhiisatahay oo degtaa laba boos booska koowaad waa muhanaha booska labaadna waa jamculmudakar isaalim booska koowaad waa muhanaha booska labaadna waa jamcumudakr saalim yaadu mooqo boos bay degtaa iyadoo fatxa ka naaiba ah, boos kan koowaad muxuu yihi kan labaadna muxuu yihi ahey fariidiyo yaadu waxay degtaa labada boos muhane iyo jamcumudakr saalim hanaha tusaalihiisu waa sida ra zaydayni laba zayd baan arkay wa akramtu lmuxamadayni waxaad odhanaysaa markaad icraabaysid azaydayni mansuub waa calaamatu nasbihi alyaa waa ya-da nuunta ka horeysa niyaabatan can ilfatxati liannahu muhana wa akramtu lmuxamadayni almuxamadayni mansuub waa calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can ilfatxati liannahu muhana booska labaad waa aljamcu wuxuuna ka wadaa jamculmudakar asaalim jamcyadu waa saddex jamculmudakar saalim iyo jamcu taksiir iyo jamculmuana asaalim dharka jamculmudakar saalim ka wadaa labadii kale may labadii kale waa kusoo mareen oo jamcu taksiir maxaa lagu nasbin jiray jamcu taksiir fatxo aa kusoo mar jamculmuana saalimna kasro labadaa kusoo sheegay kana waxa weeye waa jamculmudakar saalim jamculmudaker isaalim marka ya baa lagu nasbiya sida akramtu lmuslimiina muslimiintii baan karaamayey wara'aytu zaydiina markaad icraabaysad akramtu lmuslimiina waxaa odhanaysaa almuslimiina mansuub wacalaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can ilfatxa liannahu jamcu lmudakar isaalim almuslimiina mansuub calaamatu nasbihi alyaa niyaabatan can kasrati liannahu alfatxati alfatxati لأنه جمع المذكر السالم ورأيت الزيدين الزيدين منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه إذن ميه جمع المذكر السالم واقرت لبدا بوس بدكتا وحي المصنف وأما الياء فتكون وحي نقطة علامة للنصب في التثنية والجمع yaadu labadaa boos bay degtaa muhane iyo jamculmudakar asaalix intaa ma garata <clears throat> intaa haddaad garatid waxaan ku siinayaa faa'iide muhima faa'iide muhima muhim ah aniga aad baan ugu farxay faa'iidadan waagii aan ardayga bilowga ahaa aan meelaha ajrumiyada marayey muhanaha nasbisan iyo jamculmudakar saalim nasbisan labadaba yaabaa lagu nasbinayaa soo maaha iska kay dhexgale waa kala garan waaye gaagiisay waa yahay eh, waa iska kay dhexgaleen waxaan kala garan waayey azaydayni iyo azaydiina labaduba waa maxay midna waa muana midna waa jamcu mudakar saalim labada waa nisbisan yihin jamcul mudakar saalim iyo muana maxaa lagu kala garanaya labadaba yaa ku nisbisan yihin waxaa lagu kala garanayaa walaalayaal waxaa lagu kala garanayaa diyaar ma tihin ma idin sheegaa ah, fariidiyo waxaan ka baqaya inaan diyaar ahayn oo aan berri idinkugu dhigo waayo haddaad diyaar tihiin iga qabsada hadeer waxaad ku kala garanaysaa ya-da mufannaha waxa ka horeeya waa kor dhigan yihin waxa ka dambeeyana waa hoos dhigan yihin zaydayni muxamadayni taalibayni hindayni ya-da muhannaha waxa ka horeeya waa maxay mudakr wa ka dambeeyaan yada jamcu mudakr saalim waa cagsi waxa ka horey waa hoos dhigan yihin wax ka dambeeyan oo kor dhigan yihin zaydiina muxamadiina muslimiina mu'miniina soo khalaas maaha ahaa maanta kadib midaska kaa dhexgelaya may ya-da muhanaha waxa ka horeeya waxa ka dambeeyana yadamtana wax korey ka dhigan yihin waxa ka dambeeyana wa hos dhigan yihin <coughs> amaa yada jamcuda kor saalem waa cagsiga waxa ka horeeya hoos dhigan waxa ka dambeeyana waa kor dhigan yihin intaa mayga haysataa bas waaye qaala wa ama alxadfu waa wada shaqayn karnaa maladaas ay ilaqa qabanaysaan wa ama alxadfu wa amaa xadfu nuuni dheh la gooyey waa calaamada shanaad fa yakuunu wuxuu noqdaa calaamatan linasbi fi lafcaali alkhamsati afcaashii shanta ahayd allatii afcaashii rafcuhaa rafcinteedu bihabaati nuuni ay ahayd <coughs> waa calaamadii shanaad oo ugu dambeysay calaamadaha nisbada waana calaamadii afaraad oo ugu dambeysay calaamadaha naaibka noqda soo ma afartii naaibka ahayd fadxada naaibka ahayd waa xadfu nuuno calaamad nas buu noqdaayo fatxu ka naaib noqdaayo hal baa isku degaa xadfu nuuni xadfu waa maxay goyn toorey wax toorey wata mid ku jira raggeygii ma fadhiyaan meesha toorey inta la soo baxday inaad yaah goyn goyn solma qac qaci baa laya goyn xadfu nuun nuun la gooyey so wax lama gooyo ah, waxay kutusaysaa haddaa aragtid nuuntaasi inay go-an tahay maxay kutusaysaa waxaasi inuu mansuub yahay bay kutusaysaa xadfunuun waxaasaa laga wadaa xadfunuun marka hal boos buu degaa isaga oo ka naaiba maxay fatxo booskaas waa afcaashii lagu rafcin jiray nuun joogta koowaabay ahaayeen afcaal khams afcaal khamsa nuunta lagu rafcin jiro soo maha nuuntii la gooyaa lagu nasbinayo nun joogtaa lagu rafcinaya nun go-anna aa lagu nasbinaya yadribuuna tadribaani tadribiina nuuntaasaa lagu nasbin jira lagu rafcin jiray soo ma markaad nasbinayso ka goynaysa maxaa odhanaysa lan yadribaa lan tadribaa walan yadribaa walan tadribuu walan yadribuu walan tadribii baa lan yadribuu haddaad icraabaysa waxaa odhanaysaa lan xarfu nasbin yadribuu mansuub wa calaamatu nasbihi xadfu nuun niyaabatan can ilfatxati liannahu min alafcaal hamsa tadribii lan tadribii lan xarfu nasbin tadribii mansuub calaamatu nasbihi xadfu nuun niyaabatan can ilfatxati liannahu min alafcaal alhamsa eegahaysaa waaya wuxuu yihi musanifku raxima allahu tacaala Eh, ama xadfu nuuni fayakunu wuxuu noqonayaa calaamatan linasb fi lafcaali lkhamsati afcaasha shanta allatii afcaashii rafcuhaa rafcinteedu bihabaati nuuni nuun joogta ay ahayd tusaalahoodina waa ciab halkan waxaa inoogu eg markaa majliskii afaraad casharkeenu khulaasadu marka waxa weeye baabkan baabu macrifati calaamaati alciraab laba arrimood buu ka hadlayay mawaadicdiiyo sideed ahayd maalinkii dhaweed waa soo wada casharkii hore waa soo wada qaadan somaa sideeddii nasbadana waa kusoo noqdeen sideedoodiiba calaamadihiina awal afar baan soo qaadan casharkaanna meeqaan ku qaadanay shan isuge sagaal afartii hore markaan qaadanay addambatu walwaawu walalifu wanuun bay ahaayeen rafcadaa lahayd nasbaduna shan bay leedahay alfatxatu walalifu walkasratu walyaau waxadfa nuun sagaalkaawi meeqaa inoo harayba gebageba shan ba hartay shan ba hartay <laughs> afar iyo toban sagaal ka jar shan ba hartay soo saas maaha mawaadicdiina sideed awaln hore waa soo qaadata haddana waa wada qaadata alism mufrad wa jamcu taksiir wa jamcu lmuanas saalim wa jamcu lmudakar isaalim wlmuhana walasmaa sita lixdaasi waa maxay asmaa alficl mudaaric aladi lam tusalb akhir shay afcaal khamsana waa afcaal sideeduma marfuuc bay ahaayeen sideeduna maxay noqdeen mansuub ardada qaarkood waxay kala garan waayaan waxa lagu nasbina waxa lagu rafcinaya waa inaad gaadhaa heer kii laguu soo qabta aad gelanaysid waxa lagu rafciya waxa lagu nasbay hadda adiga hadda haddaan su-aal ku weydiiyey soo eegaayo muhannaha maxaa lagu rafciyaa ha haye sheekh maxaa lagu rafciyaa alif baa lagu maxaa lagu nasbiyaa ha yaabe Eh, eh, <laughs> yaa lagu nasbiya ah. jamculmudakr saalim maxaa lagu nasbiyaa cindak maxaa lagu rafciyaa waaw jamculmuanaf saalim maxaa lagu nasbiyaa cindak jamculmuana saalim maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu rafciyaa dam ah, intaa wey qolyaha nadka inagala socda meelahaas yani sida macnawiga inoola socda muqadarka idinku hadda waxaa tii daahir baa tihiin horteeda ka muuqataan mogta <laughs> qolyo waxaa jira inoo qadaran yaa taqdiiri ah anuku qada qolyaha marka muqadariinta ayaga waxaan u dirnaa casharkiio qoraal ah meesha marka waxaan u sheegayaa meeshuu idinkugu jiraa buu ugu jiraa isagoo maxay ah yani qoraalkaasu la socdaa wixii aan icraabayna o dhan calaamadihii magiciisi waxaa loo baahan yahay marka qofku inuu ama ha soo daabacdo ama toos eh, taleefonkiisa ama combyutarkiisa ugala socdee in calaamadsado kadibna uu xifdiyo oo uu si fiican isaga muraajaceeyo midda labaad casharadan waxaa loogu talagalay waxaa weeye eh, qoraalkani caawin ardada inay caawiso wixii ay codka ka maqleen inay iyado qoraalana ay qaataan baa loogu talagalay faafin iyo nashrin iyo looguma talagelin qof kasta marka inuu asaga ay u gaar ahaato oo si gaara ah u haysto ayaan ku baraarujinaynaa wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka